bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum sheykhuna الsheekh صالح بn cbd لlah اlcuseymi غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayyn cn diinan abi qabus mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عlyhi وآlihi wslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lard yarxamkum man fi الsma irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma wmin طraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa wrasuul اlmujtaba slى اllahu عlayh wعlى alihi wصxaabati ajmaciin yafuuz bisacadati اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis الsadis wاlhamsuun min